bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaalى aw الnaadimu wman wma wal tusaawi ma dukir whakada duu cinda طayiئin shuhir wkalatii ayضا ladayhim datu wmawdica alatii ataa dawaatu wmithlu maada bacdama اstifhaami aw man ida lam tulga fi اlkalaami wkuluha ylzm bacdahu sila calى damiiri laa'iqi mushtamila wjumlaة aw shibha aladii wusil bihi kaman cindi اladi bnuhu kufil wصfaة sarيxaة silaة al wkownuha bmucrab اlafcaali qal ayun kama wأcribat ma lam tudaf wasadru wasliha damiiru inxadaf wbacduhm acraba mطlqa wfi da اlxadfi ayan gayru an yktafi musanifka meeshan wuxuu ka gelayaa qismigii labaad oo mushtaraga ahay marka mushtarag waxaan niriyay lafdi waaxid oo min alfaadi almawsuulaat oo uu bannaan yahay in macnaha loo isticmaalo mufrad sawaan kaana mudakaran aw muanathan tathniya sawaan kaanat mudakara aw muanatha jamac sawaan kaana mudakaran aw muanathan lafdi keli ah intaa loo isticmaali karaa marka saasa waxaa loogu magacaabay mushtarak kuwii horena waa la kala lahay sidaas bay ahayd marka musanifku wuxuu le waman lafdigaas man ah iyo wamaa lafdigaas maa ah iyo wa al tusaawi waxay la ekaataa maa dukira wixii lasoo sheegay wahaakada midkaasna waxaa lamid a ah, iyagane duu a lamid e eh, cinda tayi'in waduune lafdigaas duudaa shuhira waa macnaha waa la aqoonsaday sidaas oo kale cinda tayi'in qabiilada ay la yidhaahdo duudeedane waxaa loo isticmaalaa mushtarak marka alfaada mushtaraka ah hadda sida noo imaa doonto waxa weeyaan waa lix xaraf waay man iyo maa iyo ayun iyo al iyo dhuu iyo daa lixdaas dabcan yani mar kasta loo isticmaalaa mawsuulaad oo macnaha eh, mushtarak ah ma aha man maray waxay noqotaa istifhaam iska mudlaqa mar oo shardiyay noqotaa mar mawsuulay noqotaa xasba aljumla ay ku jirta weeyaan laakiin maanta ha u fahmin man keligeed mawsuula loo isticmaala lakin tustacmalu lilmawsuul walishariya walistifhaam waligayri dalika man fi lbaabi hadaa tirahdi istifhaam waay man man yaatiinii ukrimhu hadaa tiraha shardiya waay man man jaaa amsi hadaa tirahdana man iladii ay ka dhigan tahay marka sidaas daraaddeed oo musanif wuxuu ku leeyahay wa man lafdiga man a ah iyo wa maa iyo wa al tusaawi waxay la ekaataa maa dukira oo man keligeeda intii oo alfaad ahoo khaaska aheed loo isticmaalay man keligeed loo isticmaali karaa taas man weeyaan wamaana sidaas oo kale marka sidaad ku fahamtid mathalan man oo kale soo qaado jaaanii man qaama wa man qaamat waman qaama waman qaamata waman qaamuu waman qumna aada leedahay haddaa tiraa jaaanii man qaama yani jaaanii ladii qaama ay ka dhigan tahay haddaad man qaama tirahda jaaatnii man qaamat alatii qaamat ay ka dhigan tahay waman qaama haddaa tiraa jaaanii aladaani qaama mantia aladaani loo isticmaalay wman qaamata jaaatnii allataani qaamata saasay ay kala dhigan tahay kulligeed marka wuxuu ku leeyahay wahaakadaa sidaas oo kale yaa duu lafdiga duuna shuhira lagu aqoonsado ku mashhuur noqday cinda tayi'in reer tayine sidaasay duu u isticmaalaan bimacnaa aladii wa bimacna aladaani wa bimacna aladiina wa bimacna alatii intaasoo dhan waa u isticmaalaan marka waxa weyaan alfaadaas musanifka hadda ku sheegaya marka wman wmaa wal tusaawi ma dukir wahaakada duu in dayiin shuir shuhir al way imaa doontaa oo ayagana waxay khaas ku tahay awsaafta ayib ayadoo mushtarag ah ayay macaani kale leeyihiin man oo kale waxaa loo isticmaalaa caaqilka maana ligayri اlcaaqila loo isticmaala wa an ligayri اlcaaqil walicaaqil waa loo isticmaala waduu lilcaaqil waligayri اlcaaqil labadaba waa loo isticmaala marka man oo kale wman cindahu cilmu اlkitaabi wman cindahu wman bmacna aladii cindahu cilmu اlkitaab fiir bimacnaa mufrad oo oo macnaha caalim bimacna alcaalim ay ku timiday laakiin waxaa laleeyahay mantaas waa loo isticmaalaa man ligayri اlcaaqili fi ثalaaثati axwaal marka horo an yunazala gayru اlcaaqili manzilaة اlcaaqili waxa weeyaan shay aan caaqil ahayn yaad adiga waxaad ula dhaqmaysaa sidii asagoo caaqil oo kale ah waa ninkii shimbiraha u naadi oo kalo yiriyey asirba alqia asirba alqaطa hal man yuciiru janaaxahu lacaliya atiiru ilaa man hawaytu lacaliya ilaa man ahwaytu atiiru fiiri marka hadeertaan wuxuu shimbirow la hadlay yani wuxuu ka dhigay dad hadalkii fahmayay markaasuu man u isticmaalay asirba alqaطa yani shimbirkaas ama dhabad ama keyrkiisa waa ka yaryahay bahal yaroo weyaan shimbir yar jamaacadiisay hal man midinku dhex jiraa yuciiru janaaxahu garbabkiisa icaariye gelinaya lacalii waxaan mudanahay ilaa man ahweytu ninkaan jecelaha atiiru qof dad aan jecelaha dhul dheer iga jiraa jiree maanta garbihiina waxa icaariye gelinayo oo aan macnaha isticmaala ma jiraa maanta aan ninkaas ugu buube marka hadda fiiri manti waxaa loo isticmaalay ligayri alcaaqili laakina almutakalima nazalahaa mansilata man yacqil taas weyaan waxaa sidaasoo kale ay lamid tahay an yajtamica maca alcaaqili waxaa weeyaan haddii leesla kulmiyo nin oo wax garanayo iyo niman wax garanaynin haddii la kulmiyo yugalla bilcaaqil waa la wadaagelinaya alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi اsamaawaati waman fi اlardi man fi samaawaati waman fi lardi caaqil iyo hayr caaqilba waa ilaahay bay u sujuudayaan marka laakiin maadaama maa fi samaawaati lama dhihin hadirtaan fi hada lmowdic tagliiba lilcaaqili calaa hayri lcaaqili mantiyaa loo isticmaalay waxaa lamid eh haddii lagu cadfo min baabi tafsiil shay laa yacqil calaa shay yacqil haddii lagu cadfo manti waa loo isticmaali karaa marka fiiri fa minhum man yamshi calaa baطnihi wa minhum man yamshi calaa rijlayni wa minhum man yamshi calaa arbac fiiri calaa rijlayni dadka waxa ku socdo bani aadamka yaa ugu badan caaqil waa waxaa lagu cadfay man laa yacqil man yamshi calaa badnihi calaa arbacin afar lugood waxa ku socda xayawaanaadka sida loodi geeli wixii dhan yay kamid yihiin afar lugood ay ku socdaan waa keyr alcaaqil laakin likownihaa daakhila fi tafsiili man yacqil ay banaanaati manti in loo isticmaalo marka man asalkeeda lilcaaqili loo isticmaala waqad takhruju can dalika ilaa gayri alcaaqili liasbaabin iqtadathu saas weeyaan maadina waxaa loo isticmaalaa limaa laa yacqilu waxaan wax garanayn maa cindakum yanfadu wamaa cinda allahi baaq maa cindakum ay ladii cindakum xoolihii waay waa loo isticmaala sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi maa fi الsamaawaati wma fi اlardi sidii oo kale waay caaqili gayr اlcaaqil labadii baa loo isticmaalay guliba gayr اlcaaqili liannahu akhar ayib shayga mubhamkaana waa loo isticmaalay almuhim ilaahi wuxuu ihi fankixuu maa taaba lakum min annisaa fanixuu fankixuu guursada maa taaba lakum waxaa lagala jeedaa man taabat lakum liannahu waxaa la guursanaa dumar caaqil ah waa maca dalika maa a loo isticmaalay almuhim waxa weeyaan daqaa'iqa lugay kamid tahay in la tatabuco lafdigan maxaa loo adeegsadaa laakin yakhruju can aslihi ilaa gayrihi liasbaabin iqtadatu saas la iska dheh marka wman iyo wma iyo wal saddexdaas tusaawi waxay la eg tahay maa oo mushtarag waaye wixii na soo dhaafo khaaska wixii loo isticmaali jiray yaa lafdi kamid ayaga loo isticmaali karaa wahaakadaa sidaasay duu lafdiga duuna shuhura lagu shuhreeyey cinda tayin qabiilka tayi reer tay waxaa weyaan waa qolada hadda ninkan oo ibnu maaligan hadda kitaabkan iskale qabiilkiisii waay oo waxaa la yidhaahdaa محمد بن عبداللaahi بن محمد بن عبداللaahi الطاaئي a la yihahda reer طay waxaa weyaan duudi waxay u isticmaalayaan بmacnaa ايش waxay u isticmaalayaan بmacnى اladي ay u isticmaalayan mithaalkeeda waxaa nagu soo dhaafay markaan kusoo dhex jirnay duudi oo asmaaء الkhamسe ahayd hadday bmacna saaxib noqon weyso bmacna اladي noqotaan kusoo mithaalin oo ay ka mid ahayd faxasbiya min duu cindahum maa kafaaniya faxasbiya min duu cindahum waxa agtooda waxaa igaga filan maa kafaaniya marka fiiri min duu bimacna aladii cindahum oo u isticmaalay marka waxaad dhihi kartaa jaaanii duu qaama waduu qaamat waduu qaama jaaatnii jaaanii duu qaama haddaad tidhaahdid bimacna aladii qaama jaaatnii duu qaamat aada leedahay wa jaaanii duu qaama sidaas duudi bimacna ladi yaad ku awilaysaa marka taas waxa weeyaan waa afar lafdi markaasuu musanif wuxuu ku yiri wakalatii ayda ladayhim daatu wa mowdica alatii ataa dawaatu wa ah kalatii oo kale weeyaan aydan ayaga ladayhim ayaga agtoodu waxay u isticmaalaan oo kuleeyahay latii daatu yaa bimacna latii loo isticmaala ayib bimacnaa macnaheedii mu waxaan u fahmaynaa qolada isticmaasha reer daai weeyaan liannahu kalaamka ayagaa ugu dambeeyey wax loo isticmaale ma saasaan u fahmaynaa mase waxa weeyaan ladayhim lada alcarab yaa loo jeedaa labadaba waa muxtamal ayib markaasuu wuri wkalatii wadaatu lafdigaa daati ah kalatii bay la mid tahay ayضa ladayhim ayaga agtooda wa mowdica latii wa ataa dawaatu baa yimiday dawaatu mowdica laatii a ah loo isticmaalay dawaatu oo hadee eh, bimacnaa waxa weyaan haddii saaxibna ahayn bimacna aladii loo isticmaalo jamcu lmuanathi saalima iskaleh daatuna waxaa loo isticmaali karaa bimacna alatii yaa loo isticmaali karaa ayib marka maxaad leedahay haddii aad rabtid inaad miithaalaysid waxaad leedahay jaaatnii daatu qaamat jaaءatnii dhawaatu qumna bmacna laati qumna saasaa lagala jeeda ayb laakiin sida oo fasiixana waxa weeyaan inay kulligeed mabni cala dama ay tahay oo hadday ra-aytu dhawaata qumna lama dhahayo jaaءatnii dhawaatu qumna wa ra-aytu dhawaatu qumna wa marartu bidhawaati qumna aada leedahay kulligeed mabni baa laga dhigayaa bale sidii ayadaba akhawaadkeeda oo ay naaibka ka tahay ba loo icraabay sidaasoo kale loo icraabaya ayib markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay wa wadaatu lafdiga dhaatu ah kalatii istacmaluu kalatii oo kale aydan ladayhim agi agtooda wa ataa dawaatu dawaatun way timiday mowdica laatii laatii booskeeday timiday oo bimacnaa waxa weeyaan daatu oo mufrad muanath oo bimacna mawsuul ah waa loo isticmaali karaa haddii laakiin bimacna ladii ay tahay waay hadday bimacnaa asaaxib noqoto macno kaley bixinaysaa iyada taas kuma jirto ayib waxa weeyaan waa lafdigaas mushtarak waay laakiin inuu yar yahay bay daliil u tahay daatudaas istikhdaamkeeda qolabay gaar ku tahay hadda ma xasuusta qoladay ahayd laakiin qolay khaas ku tahay ayb markaasuu uri wa mithlu maada bacda mastifamin aw man ida lam tulga fi lkalaami wa mithlu maa maa waxaa lamid eh daa a lamid eh laakiin goormay lamid noqonaytaa bacdama istifhaamin bacdama istifhaamin istifhaam gadaasheed hadday dhacdo yani bacda ma alistifhaamiya gadaasheeda aw man bacda man hadday dhacdo laakiin waxaa shardiga idaa lam tulga fi lkalaami haddaan ayada hadalka lagu dhex tuurin oon layskaga ilqaynina yaa shardi ah waxaa weeyaan lafdigii kale oo macnaha shanaad waaye dha oo hadda ishaare aan ku soo dhaafnay mawsuul waa loo isticmaali karaa laakiin goorma loo isticmaali karaa markii ay shuruudan ay keento waay waxa weeyaan daa bimacna aladii a loo isticmaala jaaanii daa qaama wa jaaatnii daa qaamat yaad leedahay oo mushtarak a loo isticmaalay laakiin ma aad ka hormaysa aad ka hormarnaysaa oo waxaad leedahay maada facala wa maadaa facalat bimacnaa haddii bimacna aladii ay tahay waay markaasuu ku yiri wa mithlu ma maa waxaa lamid eh oo waman wamaadii aan soo sheegnay daa lamid eh khabarkii waay wa mithlu maa waxaa lamid eh ma daa a lamid eh laakiin goormay lamid noqon kartaa bacda ma istifhaamin maa oo istifhaamiye gadaasheed hadday dhacdo aw man bacda man oo istifhaamiye gadaasheed hadday dhacdo idaa lam tulqa fi lkalaami hadalka haddaan lagu tuurin saasuu ku leeyahay haddaan la ilqaynina loo jeedaa ayib marka wuxuu ku leeyahay daadii oo asmaau lishaara ka mid ahayd yaa mawsuulo loo isticmaalaa oo waxay noqonaysaa bimacnaa maa oo kale lafdi keli ahna loo isticmaala lilmufradi wاlmudakari wاlmuanathi oo waxaad leedahay man daa cindaka wa maadaa cindaka saasaad leedahay adoo kala jeedid man da ladii cindaka adoo kala jeedid man daa cindaka man daa cindakumaa man daa cindakuna sidaasaad leedahay mufrad mudakar aw gayrihi intaba waa loo isticmaalaa marka hadhow ciraab haddii lagu yihahdo man istifhaam aad leedahay daa ismu mawsuul man iyadoo istifhaam ah yaa fii maxali rafcin mubtada laleeyahay daa bimacna aladii oo waxaa wey khabar mubtada mabniin cala sukuuni cindakana waa siladiisi waay man daa cindaka ood kala jeedin man da ladii cindaka man ladii cindaka dhe man ladii cindaka yaad ula jeedaa marka wa mithlu maa waxaa lamid e daa laakiin goormay lamid tahay bacda ma istifhaamin hadda maa istifhaamin in ka dambayso maadaa cindaka aw man ay ka dambayso man daa cindaka laleeyahay idaa lam tulga fi lkalaami hadaan hadalka kulligiis lagu wada ilqaynin oo hadaana la dhihin man daa kulligeed xarfu istifhaam waay man daa kulligeed istifhaam waay cindakana khabar waay maadaa kulligeed maadaa cindaka maxaa agtaada ah marka haddii tarkiibkaas loo isticmaalo man haddii la ilqeeyo oo manti istifhaam laga soo qaado daadii mulqaad ay noqoto marka man iyo cindaka man cindaka ila macno noqonaysaa istifhaam keligeedaadina waxba meesha kuma laha marka idaa lam tulga fi lkalaami musanifka taasuu ula jeeda ayib marka waxaad leedahay man man tha dhaahibu wa man tha attawaani man tha dhaahibu ayib haddii ishaaro noqoto waay hadday mulqaad noqotana maadiya laga soo qaada iyada dhan meesha waa laga tuuraya oo macnaha waxa weeyaan adigoo yiri oo kale man cindaka ay la mid noqonaysaa marka hadii shuruudaas laakiin dhamaystiranto waxaa banaan in loo isticmaalo bimacnaa alladii walataa walatii waladani waladuuna in loo isticmaalo w mithlu maada bacdama istifhaamin aw man ida lam tulga fi lkalaami waxa weeyaan isticmaalkeeda wuu yaryahay hadduu yaryahay waxa weeyaan walidaalika dhadhan ma laha hadda markaad u fiirsatid in la yidhaahdo man daa cindaka aw man daa jaaaka wa maada facalta oo istifhaamiya haddii loo isticmaalo waa waadixay ku tahay laakiin mawsuula way ku yar tahay oo man daa jaaaka man da ladii jaaaka inay macnaheedii tahay waa yar tahay hadalkeeda la ilqeeyo maadaa cindaka oo lagala jeeda ayu shayin cindaka markaa mubtada iyo khabar unbay kala noqonayaan daadii isla wada jirtoo dhan kulligee taasay raacaysa wa kuluhaa yalzamu bacdahu sila calaa damiirin laa'iqin mushtamila wa kuluhaa dhammaanteed mawsuulaadki isku soo aruuri midii mushtaraga ahayd iyo midii khaaska ahayd isku soo dar yalzamu waxaa laasimayo bacdahu gadaashiisa silatun kullu mawsuulin laa budda lahu min sila siladaas haddaan la helin mawsuulaadka macaarifta maba ka mid noqon karaanbo markaasuu ri siladaasoo mushtamilatun kulansato calaa damiirin laaiqin damiir u haboon kulansato waa inaad tiraahdid jaaa aladii qaama abuuhu haddaad tiraahdid aladidi waa mawsuulkii jumladan qaama abuuhu oo faacil iyo ficil ka kooban laa maxala laha min alicraab laakiin waa in la helaa damiir oo isku xiro siladii iyo mawsuulkii hadda waa qaama abuuhu hudaas waxay u laabanay aladiidiay u laabanay haddii damiirka la waayo siladii iyo mawsuulkii xariir ma haysanayan haddaad tiraha jaa aladii abun haddaad tirahdid hadalkaas iskuma xirno waxa kii hore ku xiraya waxaa weeyaan abuuhudaas haddaad tiraha jaaa aladaani najaxaa aad tiri jaaa aladaani hadda fiiri jaaa aladaani aladaanidaas waa faacil waana mawsuul waxay u baahan tahay najaxaa oo jumladii silada ah hadda alifkaas oo najaxaa alifka ficilka najaxa buu ahay aliftaas dambo waxay u laabanaya aladaani haddii layihaha jaaa aladaani najaxa ma iskeeni karto marka jumlo kasta oo mawsuul ah isim kastaoo mawsuul a ah, jumlo sila buu u baahan yahay jumlada siladana waa inay ku dhex jirtaa damiir oo u laabanayo mawsuulka hore la sheegay haddana waa inuu laaiq noqdaa laaiq markaan leenahay waxaan u jeednaa haddii mawsuulka mufrad uu yahay damiirkana waa inuu noqdaa mufrad oo jaaa aladii qaama abuuhu aada leedahay jaaa aladaani qaama abuuhumaa jaaa aladiina qaama abuuhum marka hum iyo hu iyo hama labada waxa weeyaan waa damiir oo caaid ah oo hadba u munaasib ah mawsuulka hore la sheegay markaasuu uri wa kuluhaa dhammaanteed yalzamu waxaa laasimaya bacdahu dhammaantood gadaashooda silatun siladu mujtamilaة kulansato calىa damiirin damiirkoo laaiqin laaiqin bmacnaa in kaana اlmawsul mfrada falaa buda an yakuuna اdamiiru mfrada wain kaana اlmawsul muhana faاdamiir اlcaaid ilayhima laa buda an yakuuna muhanan whakada اljamcu ayضa marka silaa laasimtaa niri siladii maxaa lagala jeedaa wajumlaة awshibha اladii wusil bihi kaman cindi اladii bnuhu kufil wajumlaة jumlo aw shibha shibru jumla aladii kii weeyaan wusila lagu xariiriyey ayib wusila bihi lala xariiriyey marka wuxuu musanifku kuu rabaa inuu kuu hadda waxaan ihi sila laazima siladay maxaad noqotaa markaasuu ku yihi sulada waa in mid laba midkood inay noqoto ama jumlo ay noqoto jumlo haddii lagu yihahdo waxaa loo jeedaa mubtada iyo khabar ama ficil iyo faacil ama ficl naaib اfaacil jumla kaasaa la yihahda inay siladii ay jumlo noqoto oo ismiye ah ama jumla ficliye ah, ama shibhu jumla shibhuljumla waxaa laga jeedaa daraf iyo jaar majruur oo taamayn taamayn waxaa lala jeedaa macnihii inuu ku dhamaystirmayo markaasuu ku yiri wاladii wusila bihi midka lagu sileeyane jumlatun weeyaan ow shibhuhaa sidaasaad leedahay wاladii wusila bmacna aladii yaslixu an yakuuna sila jumlaة aw shibhuhaa marka waladidi mubtadi ka dhig waladii midkii wusila bihi bilmawsuuli lala xariiriyo oo sila noqon karo jumlaة weeyaan aw shibhuhaa jumlada haddaana ku mihaali jaaa aladii qaama abuuhu hadda jaaa ficil maadi aladii faacil mabniyun calى sukuuni fi maxali rafcin qaama abuuhu qaama ficil maadi mabniyun cala fatxi abuuhu faacil marfuuc bilwaawi liannahu min alasmaaءi اkhamsa abuu mudaaf lha mudaaf iley mabniyun cala dami fi maxali jarin wاljumlaة min alficli wاlfaacili qaama abuuhu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul ayadoo jumla ficliya noqoto haddaa tira jaaa aladii muxamadu abuuhu haddaa tirahdana waa jumladii ismiyade jaaa aladii kiibaa yimiday muxamadu abuuhu aabihiis muxamed u ahay waa lamid aydan waa jumlataas ismiye ha noqoto ama ficliyo waxaa lamid eh haddii uu jaari majruur noqdo jaaa aalibu fi madrasati zayd bni eh, zayn alcaabidiin aa tiri jaaa aalibu aladi fi lmadrasa midna midna waxaa waay garaash u dhigtaa midna madrasa markaasaa waxaa tiri caruurtayji jaaa aladi fi lmadrasa marka fi lmadrasa jaarkaasi majruurka ah yaa silaة اmawsuul ah لأna اladii yatacalaq bihi اjaaru majruur ima ficlu jaaa aladii istaqara alaleeyahay ama waxaa laleeyahay huwa mustaqiru fi اdaari laakiin hadday silaة اmawsuul ay dhacda jaar iyo majruurka ficila lagu tacalujinay waxaa le jaaa aladii fi daari waxay ka dhigan tahay yadrusu fi daari marka jumla meesha ku jirto yadrusu huwa a caaidka noqonay ama waxa weeyaan darf jaaa aladii cindaka ardaygii agtaada wax ka baranaya iyimid cindaka bimacnaa jaaa aladii yatacalamu cindaka cindakadaasaa darf icraabteed leeda wadarfu mutacaliqu bificli maxduufin wujuuba taqdiiruhu yatacalamu ou istaqara aada leedahay marka istaqaradaas ficil iyo faacilka ah yaa silatu lmawsuulka xaqiiqadii taasaa noqonayso markaasuu ku yidhi waladii wusila bihi midka mawsuulka lala xariiriyo sila u noqonay jumlatun weeyaan aw shibuhaa mithaalkeedii kaman cindi ladi bnuhu kufil jumladii iyo darafkii buu ku mithaaliyey man cindii midka aniga agtaygiga joogo alladii kii weeyaan ibnuhu wiilkiisa kufila la kafaalo qaaday mantaas waa mawsuula bimacna ladii aladii cindii aladii ibnuhu kufil ninkaa maanta ila joogo waa ninkii wiilkiisa xabsiga laga soo day kafaalo loogaga soo day baa tiri marka fiiri man cindii aladii ibnuhu kufila sad u craabay man waxa waaye ismu mawsuul bmacna اladii mabniyu calى الsukuuni fi maxali rafci mubtada cindii waa darf wاdarfu mutacaliq bficli maxduufi taqdiiruhu istaqara w jumlaة istaqara min alficli wاlfaacili laa maxala laha min اlcraab lanha silaة اmawsuul man cindii aladii kii weeyaan marka khabarkii waa kaas aladii khabaru اlmubtada mabniyu calى الsukuuni fi maxali rafcin man aladii labadiyaa laisugu khabray ibnu mubtada marfuucu calaamatu rafci dama daahira ibnu mudaaf walhaa mudaafu ilayh kufila ficil maadi mabniyu lilmajhuul mabniyu calى اlfatx w naaib اlfaacili damiir mustatir yacuudu ilى ibnihi wاljumlaة min ficli wa naaib اlfaacili kufila fii maxali rafcin khabru lilmubtadai ibnuhu ay khabar u tahay wاljumlaة min almubtadai ibnuhu wa khabaruhu kufila laa maxala lahu min alcraab lana silaة mawsuul marka manti waa mubtada cindii waa siladeedii waa iyadoo siladii oo noqotay shibhuljumla cindii mithaalkeedii waay ayadoo jumlo noqotayna siladiina aladiina khabar manta u tahay ibnu kufilana waxaa waye jumla ismiya weeyaan liannahu ibnuga mubtada noqday ficilkan khabarka lagu qabray waxaa ka awood badan mubtadaha taasna idoo jumlo noqotay waay marka intiba waxa weeyaan mithaalkaas kooban uu kugu koobay markaasuu ku yiri wاladii wusila bihi jumlaة aw shibha kaman cind اladii ibnuhu kufil wa صifaة sarيixaة silatu al wa kownuha bmucrab اafcaali qal wa صifaة sifo sariixatun ee qeexano cad silatu al al bay sila u noqotaa ma haddii kale wa silatu al alsiladeeda sifatun weeyaan sifadoo sariixatun cad wa kownuhaa iyada ahaanshadeeda bimucrabi alafcaali afcaasha middeeda la craaba sila looga dhiga hwqalla waa yaraatay marka fiiri waxa weeyaan meeshan wuxuu kaaga hadlayaa midkii ugu dambeeyey mawsuulaadkii oo alka ahayd waa <coughs> mawsuulaadka waxay kamid tahay maxaan ku iraahdaa al mawsuulaadkay kamid tahay haddaad tiraahdid ina almu'miniina wاlmu'minaati ina almuslimiina wاlmuslimaati wاlmu'miniina wاlmu'minaati wاlqaanitiina wاlqaanitaati haddaad tiraah waxa weeyaan ashaas ku jirto bimacna aladii ay noqonaysaa ina almutasadiqiina wاlmutasadiqaati haddaa tiraahdo waxay ka dhigan tahay ina aladiina tasadaquu wallaatii tasadaqna sidaasay ka mid tahay wa sifatun sariixatun silatu al wa kownuhaa bimucrabi alafcaali qal miithaalkeeda fiiri markii oo lagu miithaalinayo waxaad leedahay mathalan haddaad tiraahdeed miithaalyaalka caadiga iskaa ah, jaaa aladii duriba jaaa adaaribu wa jaaani اmadruubu hadaa tirahdid waxay ka dhigan tahay jaaa aladii daraba wa jaaa aladii duriba sidaasay ka dhigan tahay quraankana waa ina almuminiina hadaa tirahdid almuminiina bimacnaa ina aladiina aamanuu altaas waa mushtarak taqacu calى اlmfradi wa calى اlmudakari wa calى اlunhaa intaba waa ku dhacdaa marka waxaa tusinayo midka lala xariiri haddaad tidah jaa jaaani daaribu haddaad tidhahdid alladii bay ka mid tahay al oo adaarib ku jira bimacna ladii wa haddaad tidah jaaani daaribaani maadaama daaribaani la yidhi alladaani darabaa ay ka dhigan tahay haddaad tirah jaaanii addaaribuuna haddaad tirah ay aladiina darabuu sidaasay ay noqonaysa marka fiiri mithaalyaalkeeda qur-aanka kamid ina almusadiqiina wاlmusadiqaati iyo qowluhu tacaala wالsaqfi اlmarfuuci wاlbaxri اlmasjuuri oo kale waay ina almusadiqiina haddaa tiraha waxay ka dhigan tahay alti bimacna aladiina ina aladiina tasadaquu wاllaatii tasadaqna wsaqfi اlmarfuuci wsaqfi almarfuuci aladii rufica wاlbaxri اlmasjuuri albaxri almasjuur aladii sujira aladii sujira sidaas ay mithaal ahaan ay u tahay haddaad rabtid inaad ka ogaatid nas oo caadi a markaasuu yiri wasilatu al al waxaa sila u noqdo صifaة sariixaة صifa oo cad صifa sariixa waxaa lagala jeedaa ima asmaaء اlfaaciliin iyo asmaaء اlmafcuuliin صifaة اlmushabaha waa laisku khilaafsan yahay hadaa tiraha jaaanii alxasanu wajhu hadee tirahd alxasanu wajhu macnaheedu maxay ka dhigan tahay jaaanii aladii wajhu may ka dhigan oo asha oo ism صifaة اlmushabaha gasho waxa weeyaan eh, wa wa waa al oo mawsuula a ah miya mase asmaau lfaaciliin iyo asmaau iyo wixii lahalahay ku agtahay khilaaf baa ayaa ka joog markaasuu musanifku wuxuu ihi wa kownuhaa ashi ahaanshadeedu bimucrabi alafcaali afcaasha mideeda la ecraaba ay sila u noqotaahu qalla waay waa yar tahay bimacnaa waxa weeyaan ka qowli shaaciri maa anta bاlxakmi turdaa xukuumatuhu wala اlasiili walaa di ra'yi wاljadali maa anta adiga ma tihid bilxakmi nin laga xaakim yeeshto aturdaa xukuumatuhu wuxuu xugmana laga raali noqda ma tihid wala lasiili nin la yaqaano asalana ma tihid walaa di ra'yi ra'yi mid u saaxiba iyo waljadali difaac nin u saaxiba intaba ma tihide ahal uma tihid buu ku leeyay meeshaas marka ulajeedada waxa weeyaan walaadi ra'yi maa anta bilxakami aladii turdaa xukuumatuhu aturdaadaas yaa laleeyahay asha oo ficilka mudaaric gashay turdaa xukuumatuhu ficil mudaaric mabni lmajhuuli waay ficilkaas majhuulka ah waxa galay ma waxay u noqon karaan baa laleeyahay waxa galay oo al ah macnaha mawsuula oo aladii rudiyat xukuumatuhu maa lagala jeedaa mase ma aha qole waxay leeyihin daruura iska weeyaan ashaas waa zaaida wax kama jiraan qolana waxay leeyihiin ma ahan eh ashan waa bimacna almawsuul jumladan turdaa xukuumatuhu oo ficli naaib alfaacilkeena laa maxala aha min alcarab lianha silatu mawsuul sidaasaa la icraabaya marka waa qowlkaasu hadda musanifka uu leeyahay waa maa anta bاlxakmi turdaa xukuumatuhu laakiin waa wax yar oo aan badnayn sidaasuu ku leeya waxaan badnayn waya markaasu wa kownuhaa bimucrabi اlafcaali wa kownuhaa ashi ahaanshadeeda oo ay gasho bimucrabi اlafcaali afcaasha mideeda la ecraabo ficilka la ecraabana waa ficilka mudaaric keli a qala waa yaryahay marka laakiin waa qaliil hala yihahdo intii la erkeeni lahay waa shaad la dhihi lahay wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed intaa kale waxaan dib dhignaa ayudi macnaha tafaasiil badan yaa ku jira marka keligeed inaan cashar ka dhigna aan isku dayayna in sha allahu tacaala wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed